رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darsigeenii xalay inoo dambeeyey ishaarada farta dhaqdhaqaajinteeda kayfiye khaasoo ku soo aroortay axaadiista ma jirto qaab gooni a oo loo dhaqdhaqaajinayo ma saasaa la dhahayaa ma saasaa la dhahayaa kayfiye gooni ah oo soo aroortay ma jirto sidaas daraaddeed ruuxa musalliga tukanaya ayaa mukhayar u ah marba haddayna kayfiye gooniya soo aroorin khiyaar buu ruuxu marka leeyahay siduu u dhaqdhaqaajin lahaa macnaha ayib taasi waa mid midda labaad fadhiga ataxiyaadka ataxiyaadka dambe fadhigiisu inuu rukni iyo tiir salaada tiirarkeeda ka mida yahay waa sida ay qabaan jamaahiirtu oo haddii laga tago fadhigaas salaadu ma asaxayso wa kadalika ataxiyaadka dambe fadhiga iyo ataxiyaadka waa kale yahay fadhiguna waa rukni ataxiyaadka in la akhriyana waa rukni isaguna waa tiir isagana haddii laga tago salaaddu waa baraysa laakiin ataxiyaadka hore iyo fadhigiisa ayaa khilaaf badani ka jiraan ma waajiba mise waa sunna sida axaadiista daahirkeeda laga qaadanayo waa inuu waajib yahay haddii laga tago oo ruux halmaan uga tagana sujuudu sahwi baa lagu kabi sidaasi waa sida daahirka axaadiista laga qaadanayo bacdu ahlilcilmina way qabaan waana sida sawaabkaa wa madhabka shaaficiga sida caanka ku ah isagu waa inuu yahay sunno muakad ah sunanka muakadkaba waxay yidhahdaan waa wixii haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabo soo ma laakiin xanaabilada iyo keyrkood waxay qabaan fadhigu waa waajib tashahudkuna waa waajib laakiin haddii laga tago baa sujuudu sahwi lagu kabaya axaadiista marka la fiiriya iyo adiladana ra'yigaa dambey xoojinaya ayb tashahudka iyo atixiyaadku inuu farad yahay oo waajib yahayna waxaa laga qaadan lafdigii axmed uu noo sheegay waliaxmada ana anabiya maya lafdiga nasaa'ide walinasaa'iyi kunaa naquulu qabla an yufrada calayna tashahud qabla an yufrada soo fariido ma yani taasaa laga qaada waxaa kaloo laga qaadan kaana yucallimuna atashahuda kama yucallimuna asuurata min alqur'an yani waxay kutusaysaa inay fariida mu'akad ah oon laga tegi karin maana ayb xadiidkiina ugu dambeeyey darsigeenna xadiidka fudaalat bni cubayd ee uu yidhi rasuulku sal lay slm nin buu maqlay salaaddiisa dhexdeeda ku ducaysanaya oon ilaahay mahadinin nebigana ku sallin sal lay aslam kadibna rasuulku wuxuu yidhi cajila haada ninkaasi waa degdegay kadibna wuu u yeedhay ninkii markaasu wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu ducaysanayo falyabda bitaxmiidi rabbihi rabbigii mahadintiisa ha ku bilaabo wasanaa'i calayhi iyo ammaan uu alla ammaano uma yusalii cala nabiy nebiga ha ku salyo sal lay waslam uma yadcuu kadibna ha ku ducaysto salliga kadib bima shaa wuxuu doona ha ku ducaysto axmed iyo salaatadaa soo saaray tirmidi iyo ibn xibaan iyo xaakimna waa saxiixiyeen waa xadiis saxiix saan horeba usoo sheegnay wuxuuna meeshan u keenay inuu u deliishado salliga nebiga sal lay wasalam ataxiyaadka gadaashiisa inuu mashruuc yahay lanna ataxiyaadku soo duca ma ahayn ataxiyaadku ducu ah maadaama uu duco ahaa duco salliga nebiga in la raaciyo ataxiyaadku waa ammaan mahadin alle tabaaraka watacaala tacaala muxuu ahaa tashahud iyo tawxiid kadibna yacni waxa weeyaan maadaama uu sidaa yahay duca ku jirto oo nebigana loo ducaynayo mu'miniintuna ducaysanayaan assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin maadaama uu duco yahay ducadii waxaa la yidhi salliga nebiga hala raaciyo soma taasi marka waxay kutusaysaa tashahudkii ataxiyaadkii maadaama duca ku jirto salliga nebiga waa in lagu dabakabo oo la raaciyo mashruuciyatu salaati cala anabiy sal lay wasalam bacda atashahud bay kutusaysaa xadiidku saasuuna u keensaday ayib uma yusalii cala anabiyidaasi waa bimacna almri marka waa bimacna alamri oo lafdigeedu lafdulkhabar haba ahaado laakiin waa bimacna amri ayb amarkuna wujuub buu faa'iideeyaa sidaas daraaddeed bay culimmada qaarkood waxay ku tageen salliga ataxiyaadka gadaashiisa ah in nebiga lagu salli yahay waa waajib qaarna waa farad bay dheheen saas man ibnu mundir markuu soo guuriye culimmada qaarkood ka soo guuriyey ra'yigaa odhanaya waa waajib ayuu wuxuu uga dhigay saarif amarkan wuxuu saarif uga dhigay xadiidkaynu soo marnay cabdilaahi bin mascuud ataxiyaadka kadib waa kii yidhi uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ileyh soma kaasuu saarif ka dhigay kaasuu saarif ka dhigay wujuubka sarfinaya inuu nadbi yahay oo sunno yahayna waxaa qaba salligu alimaamu maalik iyo reer madiina sawri iyo reer ciraaq oo xanafiyada ah ayaa qaba alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah isagu wuxuu ku tegey ataxiyaadka horena waa sunno salligu ataxiyaadka dambena waa rukni aan laga tegi ataxiyaadka dambe inuu rukni yahayna waxaa la maray oo la qaatay alimaamu axmed oo xanaabilada xanaabilada iyo shaaficiyaduba ataxiyaadka dambe inaan salliga laga tegi karin bay qabaan waana sida uu qabo sidoo kale isxaaq ibnu rahwiya axaadiistan soo socotaa xoojinaysa marka salliga in loo baahan yahay in lala yimaado labada ataxiyaadba jihaadka dambe keliya ma xataa ka hore an ibni mascuudin ansari radi allahu canhu abu mascuudin ansaari cuqbata bni camri wa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bashiir ibnu sacdin baa wuxuu yidhi qaala abu mascuud wuxuu yidhi qaala bashiir ibnu sacdin wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amarana allahu allaana amray alla wuxuuna amray an nusalliya calayka inaanu korkaaga ku sallinno ee fa keyfa sidee baanu nusalli calayka korkaaga u sallina kan kuugu sallinaa ilaahay baana amray waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa tasliima ah, marka amar ilaahay ilaahay baa amar nagu siiyey inaan kugu salline laakiin kayfiyadee maxaan akhrinaa fasakata nebigu waa aamus sal sl uma kadibna qaala wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdaan markaad igu sallinaysaan allaahuma allahayow salli ku salli calaa muxamadin muxamed korkiisa allow ammaan ama u naxariisay kolbaa la yidhaha ammaantaasaa ka fiican salli calaa muxamedin muxamed korkiisa allow ammaan wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisa korkoodana allow ammaan aali muxamed waa atbaacdiisa waa dadka raacay waxaa si khaasa u soo gelaya aalu beytkiisa rumeeyey ammaantay oo kale calaa ibraahiima ibraahim korkiisa saad u ammaantay si la mida sidaasoo kale allow muxamed iyo aalkiisana u ammaanay wa baarik allow barakee calaa muxamadin muxamed korkiisa alla u barakee wa calaa aali muxamadin muxamed aalkiisa iyo atbaacdiisa oo aali beytkiisa khaasatan kamaa baarakta sida u barakayso kale calaa ibraahiima ibraahim korkiisa aad u barakayso kale filcaalamiina uunka dhexdiisa intaad abuuratay dhexdooda inaka adugu allow xamiidun kala mahadiyaata majiidun oo sharaf iyo cizi leh wasalaamu salaamtiina nebigu wuxu uhi sal lay slam kamaa calimtum waa sidaad soo barateen waa sidaad ogtihiin wasalaamu kamaa calimtum waxa weye sidaad ii salaami lahaydeen waad garteen oo horey baad u taqaaneen sooma laakiin sidaad iigu salin lahaydeen sidan wey ayib xadiidka su-aasha waxaa ku jirta sidii riwaayadkiisa qaarkood ku soo aroortay nebi allow sidaan kuugu kuu salaami lahayn garanay ee seen kuugu salinaa saasay macna oo salaamtiisa way yaqaaneeno assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi soma waa tii atxiyaadka lagu barayo ayada salaamta way garanayeen ilan aayadda labada isku dar sooma yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliim sooma marka atasliim garanay laakiin asalaatu calayka kayf markaasuu nebigu u sheegay sal lay slm markuu u sheegay kadibna wuxuu yidhi salaamtan horaad u taqaaneen soma oo horay u garanaya qaabka nebiga u salami laha sal l waxaa wariya xadiidka muslim muslim baa wariy kadalika maalik iyo alaaadai iyo axmed intuba way soo saareen xadiidka wazaada wuxuu ziyaadiyey ibnu khusaymata ibnu khusayma wuxuu ziyaadiyey fiihi xadiidkan wuxuu ku ziyaadiyey xaakim iyo daara quطna ziyaadadaa way la qabaane inay dhaheen fakeyfa sidee baan nusallii kuugu sallinaa calayka korkaaga seen kuugu sallinaa idaa goorti naxnu annagu sallaynaa aan sallinayno calayka korkaaga fii salaatina salaada dhexeeda markaan kugu salinayso salaadanaba dhexdeeda markaan kugu sallinayno qaabkeen kuugu salinaa ayib ziyaadadan maxay wadataa ziyaadadan muqseymiya waxay wadataa iyo xaakim iyo daaraqutni waxay wadataa su-aashu salliga guud kuma saabsane waxay ku saabsan tahay salliga salaada dhexdeeda sooma fii salaatina waxa ay leeyihiin garanay qaabkaan kuu salaami lahaynna waa salaada dhexdeeda oo atixiyaadki wey sooma assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi soomah taas garanay ee laakiin salligii salaadda dhexdiisa ahayd seen kuugu sallinaa ayb ziyaadadaa markaa <clears throat> ibnu huseym uu soo saaray daara qutni wuxuu yihi sanadkeedu waa xasan waana muttasil xaakim wuxuu yihi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin shekh albani aleh ramatulahi baa labaduba tacqiibiyey oo wuxuu yidhi ibnu isxaaq baa sanadka ku jira ibnu isxaaqna shartu muslim ma ahee muslim mutaabacaadku wax kaga wariyaa ibnulqayim caleyh raxmatullah iyo keyrkii ziyaadada waxay ku cileeyeen ibnu isxaaq baa la keli noqday ibnu isxaaqna waa nin xadiidkiisu xasan yahay laakiin markuu mukhaalafo sameeyo lama qabalidha laakiin waa laga jawaabay adugu ziyaadadu waa xasan oo ziyaadadee wey fii salaatinada wman fii salaatina ziyaadada wey macnaha xadiidkaasi marka wuxuu kutusayaa in adkaxi salaada dhexdeeda nebiga lagu saliyo inay mashruuc tahay inay he mashruuc tahay meesha lagu salinayana axaadiistaa qeexdayo ma aha markaad taagantahay ama sujuudsan tahay waa markaad ataxiyaadka dhamayso kadib ataxiyaadka gadaashiisa baa lagu salinaya sidaana waxaa kutusaya nebiga ficilkiisa laftiisa salawatu rabbi wasalaamu aleyh isagaa isku salin jiray xadiid abu cawaana fi saxiixii uu ku soo saaray min xadiidi caaisha radialla canha ayaa waxay tidhi kunna nuciddu lirasuuli illahi sal lay slam siwaakahu wa tahuurahu nebiga waxaan u diyaarin jirnay cadaygiisa iyo biyihii uu ku weyse qaadan lahaa ku dahaaro qaadan lahaa ayb fayabcatuhu allahu fii ma yashaau an yabcata min alleyl habeenkii xilliguu alla rabo inuu soo kiciyo nebigiis ayuu hurdada ka soo kicin jirtay fayatasawaku wayatawada markaasuu nebigu cadayan jiray kadibna waa weyssan jiray uma yusallii tisca rakacaatin laa yajlisu fiihinna ila cinda saamin wuxuu tukan jiray marka nebigu salaadda markuu soo kaco sagaal ragcadood oo uusan fadhiisanaynin ilaa midda sideedaad markuu dhameeyo mooye sideed isku xidhan oon atixiyaad u dhaxaynin ayuu tukanaya markuu midda sideedaad tukado kadib fayadcuu rabbahu wayusallii calaa nabiyihi uma yanhab markaasuu atixiyaadsanayaa ilaahay buu baryaya fadhigu ku baryaya nebigiisuu ku sallinaya kadibna waa istaagaya walaa yusallimu mana salaama nafs bimacnaa wuu ataxiyaadsanaya wuuna isku sallinaya markaa kadib wuu istaagaya uma yusalli taasicata ragcaddii sagaalaad buu markaa tukanaya fayaqcudu wuu fadhiisan uma yaxmadu rabbahu rabbigiibuu mahadin uma yusallii calaa nabiyihi nebigiisuu ku sallin isagaa iska wada wayadcuu markaasuu ducaysan uma yusallimu tasliimatan yusmicuna kadibna wuu salaaduu ka bixi ka salaama noqsanaya isagoo taana maqashiinay man xadiikaasi waa xadii saxiix muxuu kutusaya marka salaadii sagaalka ragcadood ahayd ee salaatuleylka ahayd midda sideedaad markuu tukadayna atixiyaadka uu geliyey atixiyaadkaa hore wuu isku salliye nebigu sal ly slam tii sagaalaad markuu tukadayna ataxyaadkii dambuu ka dambaysiiyey isagana wuu isku salliyey meeshaa maxaa ka muuqata marka waxaa ka muuqata labada ataxiyaadba inuu salligu ku jiro sooma xadiidka abuxawaana soo sar waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan wey man waxaa kaloo loo daliishanaya inay labada ataxiyaadba salligu ku jiro waxaa loo daliishanaya aayadda qur-aanka leanna aayadda qur-aankii waxay isku lamaanisay salliga iyo salaamta sooma labada weyn aamarta yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima baa kuna salliya salaamana ayib atixiyaadka inay salaami ku jirto soo layskuma waafaqsana assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullahi wabarakatu soo salaamtii maa meeshii salaami gasha salliguna waa inuu soo galo sooma atixiyaadkii haddii marka salaamtu ay xagga hore gashay salligiina waa inuu soo galo lana aayaddaa kutusaysa inaan la kala qaadin oo labadooba la israaciyo sooma sidaana waa sida ibnuqayim iyo keyrkiiba ay fasirayaanoo waxay leeyihiin bal ibnuqayim hortii bayhaqi iyo ibnu kaiir iyo casqalaani bayhaqmaa ka horeeyey ibnu kaiir iyo casqalaani iyo ibnuqayim iyo kulli waxay marayaan aayaddan amarka laysku siinayaay saxaabadu markay leeyihiin haada asalaamu calayka qad calimna salaamtii aan ku salaami lahayn garannay ee seen kuugu sallinaa aayadday ka wadaan aayadda markay alla soo dejiyey garanaysaan kuu salaami lahay laakiin seen kuugu sallinaa markaasuu nebigu sal lay slam u sheegay salligii meeshaa waxaa laga qaadanayaa marka ataxiyaadka haddii nebiga la salaamay salligiisiina waa in lagu daro aayaddu marka waxay kutusi oo ilaaqeeda kutusaya iyo cumuumkeeda atxiyaadka in nebiga lagu salin salawaatu rabbi wasalaamu aleyh maadaama ay salaantiiba gashay ay macnaha wax weyaan salaantiiba gashay ayb axaadiis dhowr ah yay ku soo aroortay atxiyaadka dhexdiisa in nabiga lagu saliyo axaadiistaasi duruqdeedu waa wada daciif laakiin markii laysu geeyo wuxuu le shekh albani caleh raxmatullah axaadiistu xasan bay noqon karta ayb taasi waa mid midda labaad nusuusta ku aroortay ataxiyaadka dhexdiisa in nebiga lagu saliyo ma kala qaadin ataxiyaadka hore iyo ka dambe taana waa mulaaxada muhim ah ninkii markay yidhaahda kan horena in lagu saliyo ma aha kan dambena waa lagu salin tafriiqa iyo kala qaadidaasi deliil ma leh wasawaabu waxa weeye inka horena lagu salin nebiga sal alay slam kan dambena lagu salin lanna labaduba soo tashahud maaha labaduba waxay soo wada golayaan lafdu tashahud ma marka ninkii yidhaahda kanna waa lagu salin kanna lagu salin maayo tafriiqaasi deliil ma leh alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu maray ataxiyaadka horena salligu inuu sunno yahay kan dambana uu waajib yahu rukni yahay tafriiqa iyo kala qaadistaana daliil maleh wasawaabu waxa weeye kan horena waa waajib in lagu saliya nebiga sal ly slam kan dambana in lagu saliya waa waajib lihadihi alcumuumaat waliطlaaqaat cumuumaadka iyo ilaaqaatka nusuusta laga faaidaysanaya iyo axaadiista dhowrkae markii laysu geeyo yani xasanka noqon karaysa macnaha ayib amaa xanafiyadu ayagu waxay yidhaahdeen atixiyaadka horena mashruucba ma aha oo salliga waa laga tegi kan dambana waa rukni oo lagama tegi karo waxay u deliishadeen tafriiqa noocaasa xadiid daciif oo sunan abi daawud iyo keyrkii ku yaalla min xadiid cabdillahi bn mascuud ana nabiya sal lay slam kaana fi rakcatayni aluulayayni kaanahu cala arabfi labada ragcadoodee hore markuu nebigu uu tukado kadib oo atixiyaadsanayo fadhiga fadhiyo atixiyaadka wuxuu ahaan jiray kaanahu cala arabfi dhagaxyaal kulkulul sidii isagoo ku fadhiyo kale manaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bimacnaa fadhiga muuse dheerayn jirinna ruux meel caga gubye ah ama dhagax kulun ku dul fadhiya muu sii fadhin kara soo durba ka boodi maayo marka waxay leeyihiin taasi waxay kutusaysaa ataxiyaadka markuu la yimaado inuusan waxba raacin jiri maxayla salliga haddii la raaciyo fadhigaa sii dheeraanaya sidaas daraaddeed atixiyaadka basaa lala imaanaya salliga waa laga tegayaa xadiiskay cuskadeen baase daciif kaanahu cala aradfi waa xadii aciif saas daraadeed xanaabilada haddaad ku daba tukato qaar ka mid a ah. adoon atixiyaadkiiba dhammayninba istaagaya atixiyaadkiiba ah, adoon dhammayninba baa laga yaa anaabiladamarka sawaab maaha sida sawaabka waxa weeye salliga waa in atixiyaadka horena la geliyo atixiyaadka dambana waa in salliga la geliyo sidaas way macana labadooda inay waajib yahay oo ka horena waajib yahay ka dambena waajib yahay baana raajix oo madhabka shaaficiyadana meesha laga mulaaxadaynaya waxa weye inay ka horena yidhaahdaan waa sunno ka dambena yidhaahdaan waa waajib waa rukni tafriiqaasi daliil ma leh kan dambe haddaad waajib ka dhigteen ka horena waa inay waajib ka dhigaan nusuusta ilaaqeeda iyo cumuumkeeda saasaa laga faaiidaysanayayb an abi hurayraa radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slm rsulku wuxuu saligu marka siiq buu leeyahy siiqooyin dhowruu leeyahy siiqooyinkiisa waxaa ka mida middan salligan ibraahiimiga ah qaabka waa loogu sallin karaa qaabab kaloo ilaa toddoba sideed gaadhayo sheekh albaani caley raxmatullahi sifatu salaadka uu ku soo ururiyey baa jira oo iyadana tolba tii aad qaadatood ugu sallido saxda waa ikhtilaafkii aan soo sheegnoo la dhihi jiray ikhtilaafu tanawuc kaad qaadataba waa sax waxaase fiican inaad kolba siiqo qaadatood kulli ku camalfasho sidaan soo marray atixiyaadka wasiiqiisa kusoo marray soo garanaysaa saasaa fiican waxaa iyadana baraarujin mudan allaahuma salli calaa muxammadin siyaqa nebiga loogu salliyo ee soo arooray allaahuma salli calaa sayidina kuma jirto calaa sayidina lafdiga in salliga lagu daraay sax maa macnaheeduna maaha in sayidnimada nebiga la inkirsan yahay ana sayidu waladi aadama walaa fakra masaladaas meel bay taallaa laakiin siiqadii nebiga loogu salinaya saxaabada uu baray sayidinaa kuma jirto soo in laga reeba maha marka hadday halkaa ku jirta nebi maxamed baa ku dari lahaa sayidnimadiisuse mid muran ka taagan yahay maaha taana waa in la baraarujiyo mid labaad oo iyadana baraarujid mudane waxay tahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salligaa uu saxaabada baray kayfiyadii loogu salin lahaa salaada dhexdeeda siiqooyinkaa soo arooray mid ka mida waa inaad qaadato kuguma filla keliya inaad tidhaahdo allahuma salli calaa muxamed bas sida kutubta fiqiga ku qoran waxay yidhaahdaan inta ugu yar ee salligu ku asixi karo waa inaad tidhaahdo allahuma salli calaa muxamed bas daliil ma leh allaahuma salli calaa muxamed keliya salligii salaadda la rabay intaa inaad ku gaabsato daliil ma leh siiqo soo aroortay oo salaadda khaasatan siiqa nabiga loogu saliyo ku aroortayna male siiqooyinkaa soo arooray mid ka mida marka waa inaad qaadato waxaana ugu fiican kan ibraahimiga la yidhahda taasaa manaa ugu dheero manaa ugu fiican ayib waxaa ka sii xag jira oo iyadaan meeshaba kuba jirinba siiqooyin keliya qaab kale in aad intaad iska samaysato aad tidhahda nebigii baan ku salinaya rabbi salli cala alxabiibi muxamed iyo waan hawshan ay daldalaan qolyahan la yidhi markii la yidhi warjoojiyo salliga hagaajiya salligu qaabkan ma ahayne qaababkii nabiga loogu salin jiray ugu saliya baa waxay dhahdeen salligii baa la diiday tolaay nimanka salliga diiday war maa rabbi salli cala alxabiibi muxamed qaabkii nebi maxamed u baray saxaabada inay ugu salliyaan maaha saxa oo siiqooyinkii isagu uu baray saxaabada qaata markaasaa halkaa or iyo qaylo laga kiciy saas man marka kuma jirto waxaasoo dhan qaabka nebigu uu baray hala qaata hadday masaladu wixii adigu aad doonto jeebkaaga kala timaado salligu ku soconahayo saxaabadu mayna yidhaahdeen fa kayfa nusalli calayka way iska ijtihaadi lahayn sooma seen kuugu sallinaa ma saxaabadaad ka fiqiiyo aqoon badantii mise ka faham fiicantii maya marka waa in sunnada la raaco oo siiqooyinkii nebiga ka sugnayd la raaco wey khaasatan salaadda dhexdeeda khaasatan marka salaadda nabiga lagu salinayo salawatu rabbi wasalam caleyh ayib wacan abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuululahi sal lay slam rsulku wuxuu yidhi allahuma waxay soo aroortay allahuma salli calaa muxammadin oo keligeed ah oon ziyaado wadanin waxay soo aroortay oy ku sugan tahay marka masaajidka la gelayo miya mise marka laga baxaya marka lasii gelay soo maya bismi illaahi allahuma salli calaa muxamed taa way suganta taasaa soo aroortay sugan laakiin taana waa mid salaada dhexdeedana waa mid lagala qaaday marka u ayb marka la wardinayaa timidoo ma tan dheer baa lagu wardini mise allahuma salli cala maxamed allahuma salli cala maxamed allahuma salli cala waa laska soo gaabsan kara taasi waa masale u baahan baxta u baahan culimmadu waxay yidhahdaan kan gaaban waa lagu wadi karaa laakiin shaki wuxuusan ku jirin inay salliga soo aroorayo ka fiican yahay mar walba kaa kale midkan dheer ayaa ka fiican wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay slam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii tashahada uu ashahaad macnaha uu ataxiyaadsado axadukum midkiin waa taxiyaadka u dhammeeyo balyaska cid ha magan galo bilaahi ilaahay ha magan galo min arbacin afar ilahay ha ka magan galo afar arrimood ilahay ha ka magan galo markuu ataxiyaadka dhammeeyo kadib yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allah yow innii anigu acuudu waxaan magan geli bika adaanku magan geli min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeedaan allow magan kaaga ahay kaa magan gelay wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana magan baan kaaga ahay waan kaa magangelaya cadaabulqabrigu waa cidhiidhigiisa iyo mugdigiisa iyo tumidda laystumhaya iyo mashaakiisha meeshaa ka jirtaba wa min fitnati almaxya nolosha fitnadeedaan allow kaa magangelaya nolosha fitnadeedu waxa weeye waa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dadka diinta ka fitneeyo saas maana ah, ilan musiibo kugu dhacda musiibada diinta ugu weyn musiibo aba jidhkaaga gaadha ama caruurtaada haleesha ama xoolahaaga haleesha ama caafimaadkaaga haleesha waa musiibo laga kaban karo laakiin musiibada diintaada ku dhacda iyadu kabasho ma leh saas daraadee nabiga ducadiisii waxay ahayd walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu musiibada iyo imtixaanka diintaan naga gelinta saas man marka wa min fitnati almaxyaa yani nolosha fitnadeeda waxyaalo badanoo fitan shayaanka fitnadiisa nafta fitnadeeda adduunyada fitnadeeda haakada walmamaati iyo dhimashada fitnadeeda imtixaanka dhimashada muxuu yahay isagana waa wixii ka dambeeya geerida oo imtixaanaad fara badan baa la maraya imtixaanaadka qarbiga qabriga ugu horeeya oo dee bacd almamaad wey soo ma su-aalaha lagu weydiin doono iyo imtixaanaadka malaa'igtu kula yeelan doonaan iyo taas weya laga wada markii meeshaa laga wareego qabriga laga baxa kadibna imtixaanaad kalaa ka sii dambeeya ma oo mamaadka ka sii dambeeya oo maxay noqon karaan ilaha inaad hor tagto su-aalo soo lagula yeelan maayo ayado lafteed waa imtixaan marka imtixaanka nolosha ka dambeeya iyo kan adduunyada intaan jooga intaba ilaahu fitnadiis iyo imtixaankiisaan ka magan kaaga sharkeeda man wa min fitnati almasiixi midkii isha masaxnaa fitnadiisaan kaaga magangelaya addajaali ee beenta badnaa waa yacni waxa weeyaan fitno la sugahayo midda ugu weyn qiyaamada ka hor fitno soo socota fitnada ugu weyn waa masiixu dajaal fitnadiisa aad buuna nebigu uga degi jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadana wuu u sharxay ummaddana waa u caddeeyey bal wuxuu yidhi nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa ummaddiisa wuxuu u sheegi jiray masiixu dajaal iyo fitnadiisa iyo waa u sharxi jira waa u jiray nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tilmaamo aan ruuxa mu'minka ka qarsoomaynin buu ku sheegay waa nin imaan doono ilaahnimo sheegan doona oo macnaha waxa weyaan aadam caruurtiisu ka mid yahay laakiin waa nin si u fitnaysan oo imtixaan ah aakiru zamaanku imaan doonaa adduunka o dhanna u wada mari doonaa makiya madiine mooye wuxuuna dadka ugu horreeya raaci doona waa yuhuudda asfahaan eraan iyo dhulkan ay haysato niman yahuud oo dhulkan ka soo jeeda ayaa dadka ugu horreeya raaci doona kadibna dhulkuu mari doonaayo dadku fitnayn doona waxyaalo lagu fitnoobana wuuba wataaba oo ruux ilaahay badbaadiyey wax ka badbaaduyey akhirkiisana waxaa dili doona nabilaahi ciisa alayhi wala nabiyina salaatu wasalaam markuu soo dogo samada laga soo dejiyo ayuu dili doona man marka ninkaa fitnadiisa faraha badan masiix waxaa loogu bixiya la yidhahda masiix yani ima anahu yamsaxu alarda ama dhulkuu wada maraya oo masiix saasaa loo yidhi ima anahu mamsuuxu lcayni lyumna ama waxaa loogu magacaabay isha midigtaabuu masaxan yahy oo waa kii nebigu sal lay aslam wax aydan ku garan waayeyn baan idiin sheegi rabbigiin ma ilaa dajaalse waa ilaaiya eh. adugu nin ila hadduu ilaah baan ahay ku yidhaah warisha iska hagaaji soo dhihi mayso ilaah ila wax soconhaya maehe haddaad awood leedahay bal horta ishan iska soo hagaaji waa calaamadan qarsoomayni soo ma naaqis kala dhiman sidiisaba ilahnimo ma sheegan amaal cid iskaleh baa ilahnimada leh oo rabbiga tabaaraka watacala sooma calaamadaamacnaha ayaad ku garanaysaa addajaalkana waxaa la yidhahdaa waa been badane waa nin been badanoo tamwiihi badan wey macnaha muttafaqun caleyhi xadiidkan waa laisku waafaqsan yahay sixadiisa bukhariiyo muslim baa soo saaray wey macnaheedu lafdigaa hadda uu bukhaariyo muslim u tiiriyey ibni xajar muslim keliya iskaleh sidaana waxaa baraarujiyey ibni cabdilhaadi iyo keyrkoodba saas daraaddeed xaafidka waxaa ku fiicnay siduu haalibanba sameeyo inuu yidhaahdo hada lafdu muslim lafdiga saxiixaynku sida waa ka gedisany ee isku waafaqsayen man wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslimin muslim u idaa goortii faraqa uu ka faaruqo axadukum midkiin min atashahudi alakhiiri atixiyaadka dambe markuu ka faaruqo dhammeeyo kadib ah, atixiyaadka markuu dhammeeyo kadib ee falyatacawad billahi min arbaca ilaahay afar arrimood ha ka magan galo riwaayadaasi maxay inoo caddaysay riwaayadaasi waxay inoo caddaysay ducadan allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama atixiyaadka dambe un baa la akrina soma atixiyaadka hore lama ariyo ayb taas waxay inoo faaidaysay macnahaasay marka inoo faidisay waana ujeeddadu xaafid kaleeyo macnaha waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin culimada qaarkood waxay qabaan ducadani inay waajib tahay atixyaadka dambe gadaashiisa inay waajib oon laga tegi karin waana sida uu qabo alimaam ibn xasmi alظaahiri waxaana laga soo guuriyaa taabicigii jaliilka ahaa taawus taawus sheekh albaanina saasuu dooranaya oo wuxuu leeyahay waa waajib ducadan in la akhriyo atixiyaadka dambe gadaashiisa saasay qabaan waxaana ra'yigaa iyo madhabkaa taageeraya xadiidka yani lafdigiisa dilaaladiisa maxaa yl lafdigiiso lafdlamar maaha amarna muxuu faa'iidayn jiray wujuub buu faa'iideeya saarifna looma hayo laakiin waxay saarif uga dhigeen culimmada qaarkood sida ibnu mundir iyo keyrkii uma liyatakhayar min adducaai acjabahu ilayh ah, takhayar min adducaa ducooyinka ha kala doortaa la yidhi kala doorashadaasi waxay kutusaysaa inayna ducadani laazim ahayn bay dheh laakiin xadiidka marka la xaqiijiyo kadib uma liyatakhayar min adducaa waxay imaanaysaa markii ducadan la akriye kadib ducadan markaad akhriyda kadib baa akhirkeeda waxaa ku timi uma yadcuu linafsihi bima bada lahu adciyada kalaad marka khiyaar u leedahay laakiin middan inaad la timaaddo ayuu amarku ku yimid sidaasaana xadiidka daahirkiisa laga qaadanaya macnaha ayib an abi bakr idiq radi alahu canhu waxaa kaleeto sii xoojinaysa ducadani eh, ahmiyaddeeda xadii maalik iyo muslim iyo abi daawuud ay soo saareen min xadii ibn cabaas wuxuu yihi nebigu sal lay slam kaana yucallimuhu saxaaba radi allahu canhu kama yucallimu suurata min alqur'an macnaheedu waxa weyaan wuxuu bari jiray saxaabada ducadan sida uu u baro suurad qur-aanka ka mid oo kale aad bay marka muhim u tahay ducadani khaasatan atixiyaadka dambe gadaashiisa macnaha khayr adduuniya mid aakharaba way kulmisay shar adduuniya mid aakharaba ilahay baad ka magangelaysaa tabaaraka watacala wa can abi radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxu uhi rasul sal lay aslam jamaahiirta iyagu waxay qabaan inay sunno uun tahay ducooyinkaasi hal midoo waajiba kuma jiray qabaan wa can abi radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxuu yihi lirasuulilahi sal lay aslam rasuulka wuxuu ku yidhi callimnii ibar nebi allow ducaaan duco ducadaasoo adcuu aan ku ducaysta bihi isaga fii salaatii salaadeeda dhexeeda aan ku ducaysto markaan salaada ku jiro duca aan ku ducaysto nebi allow ibar qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma allahyow innii anugu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftaydaan dulmiyey dulman dulmi kaiiran oo fara badan khalad badan baa naftayda ka galay oo de waxaan aada samaynayse ama shirki ah ama bidca ah ama macsiye iyo dembi ah waa wuxuu naftaada ku soo noqonaya soma marka naftaadaad dulminaysa walaa yakfiru mana dhaafo addunuuba dembiyadana ma dhaafo ilaa anta adiga mooye cid kaleo dembi loola cararina ma jirto oo dembi dhaafi karto ee fakfir dhaaf lii aniga allaw ii dhaaf makfiratan dhaafid ii dhaaf oo min cindiga agtaada ka ahaat mid adiga un kaa socoto allaw ii dhaaf warxamnii iina naxariiso wixii horena ii dhaaf waxa dambana iiga naxariiso allow mana wa iga ilaali iina naxariiso maxaa yeele inaka adigu anta adigu alhafuuru midka dhaafidda badan baa tahay alraxiimu ee naxariistaas muttafaqun calayh ayb dembiga sideedaba markaad aad ilaahay tabaaraka watacala inuu kuu dhaafo aad doonayso laba arrimood baa laysku daraa qirasho horta inaad dembiga qirato intaad dembiga qirashadiisa ka warwareegayso iga dhaaf lagaa yeeli maayo maxaa yeel maba qirsani sooma horta waa inaad qirato markaa kadibna cid kaloo kuu dhaafi karta waa inaadan rumaysnayn oo kaa saamixi kartoon alla ahayn markaad weydiisato kadib waa kuu dhaafay waxaa sayid sayidulistikfaar ducada loo yaqaano waa ka ay ku timid abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii fakfir lii soo mahay ilaahu nicmadaad ii siisayna waan qirsana dembigaygana waan qirsana ee ii dhaaf wixii aan galay marka waa inaad dembiga qirto haddana cid kale inay dhaafi karto waa inaadan rumaysnayn haddaad isleedahay cid kale kalea dhaafi kartana ama sheekh hebel baa kuu dhaafi ama muxuu ahaayey weli hebel baa kuu dhaafi ama nebigaa kuu dhaafay ama malaa'ig baa dhaafi haddaad rumaysan tahay hajlugoyn taasaaba shirki ah dembigaad gashay batanaaba kasii wey ama wanaadkan kaniisadda jooga ee sakul qufraanka samaynahaye intay soo sinaystaan oo soo kharibaan oo wax soo baabi'iyaan maalinta dambe intay yimaadaan dhabarka ka taabanaya waan dembi dhaafayle waxba kama jir u dhaafi karaa wanaadka miskiinka wadaadada kaniisadda waxyaalay dad ku lugooyen waay sakul qufraan bay dhahanoo wuxuu ahay yani waxan nasaaradan aad arkaysaan waa bidcada ay ku kordhiyeen diinta ilahay soo dejiyey tabaraka watacala yani waxay doonaan bay samaynaya maalintaba kaniisadii tagayaan wadaadkaas dhaqaya marka marka ilahay unbaa dunuubta dhaafay tabaraka watacala waa kii xadiisku ahaa addoon baa dembi galay markaasuu ilahu ii dembi dhaaf yidhi rabbi wuxuu yidhi addoonkaygii waa dambaabay wuxuunan ogaaday cid kale inayna dembiga dhaafin markhaati ka ahaada waanu dembi dhaafay mar labaad buu dambaabay ilaw ii dembi dhaaf rabbi wuxuu ihi addoonkaygii waa dambaabay cid kale inayna u dhaafi karin dembigana wuu ogaaday waan u dembi dhaafay ogaada saasaa marka la doonaya walaa yakfiru dunuuba ilaa anta meel kale intaad raje ka qabto hasulgoodi ayb muttafaqun caleyhi way xadiidkaasi xadiidkaasi qaabka uu hadda xaafidku u keenay waxa weeye wuxuu ka dhigayaa in ataxiyaadka gadaashiisa la akrinayo soo saas ma ila waxaan ku jirnaa adkaartii atixiyadka gadaashiisa ah. laakiin sida sawaabkii waxa weeye ee xadiidka daahirkiisaba ka muuqata salaada dhexdeeda meel alle meeshii duco la akhrin kaleo dhan waa la akhrin karaa ilan muxuu yidhi adcuu bihi fii salaatii sooma dheh ah, haddaad sujuudsan tahay meel alle meeshii duco ay geli karto dhan waa gelin kartaa atixiyadka gadaashiisa keliya maaha atixiyadka gadaashiisana waa geli karaya macna wacan waa'il ibni xujrin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday maca nabiy nabiga sal lay slam la jirankiisaan tukado nabigaan la tukaday fa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yusalimu mid salaamo naqsada can yamiinihi dhankiisa midigtaa buu u salaamo naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu buu dhanka midigtaa udhihi jiray wa can shimaalihi dhanka bidixdaana wuu u salaamo naqsan jiro wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh rawahu waxaa wariye xadiidka abu daawuuda baa wariyey bisanaadin buuna ku wariyey saxiixin oo saxiix sidaasoo kadalika waxaa soo saaray abaraani yani fi lkabiir iyo bakawi fi sharxi sunna xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey sida ibni xajarba u saxiixiyey ibn cabdilhaadi iyo ibn daqiiq ilciid alimaam اnawowi cabdilxaq alishbiili iyo sheekh albani calayhim araxmatu jamiican xadiidku marka waa xadiid sugan wuxuuna kutusaya oo uu meeshan hadda u keenay salaadda inay ka mid tahay aqwaasheeda salaamo naqsigu salaada in lagaga baxo salaamo naqsi iyo qaabkii loo salaamo naqsan laha iyo ilaafan salaamo naqsigu iyo salaada in lagaga baxo salaamo naqsi lagaga baxaayey sida loo badan yahay waa rukni salaada arkaanteeda ka mid oo inta uusan ruuxu salaamo naqsanin salaadii waa ku jira sidaana waxaa kutusaya xadiidka caanka ah yani muxuu ahaa taxriimuha taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim muxuu aha ahuuru miftaaxu salaati ahuur soo maaha wa taxriimuha atakbiir muxuaha wataxliiluha atasliim wataxliiluha atasliim salaadda waxa lagaga xalaaloobo ood kaga dhex bixi karto waa salaamo saas man inuu rukni yahay hadduusan ruuxu la imaanin ayna salaadiisii hadduu ka tago oo maala waxa weye markuu atiyaadkii dhamaysto ducadii dhamaysta buu iska kacay tuu niyooday salaadii inuu ka baxay buu ayar iska kacay waxaa loo badanya salaadiisi inay burayso soma lanna wuxuu ka tegey rukniguu ka tegey salaamo ka tegey sidaas waxa wey waa sida loo badanya ayib kadibna wuxuu inoo sheegay kayfiyada salaamo naqsiga salaamo naqsiga horta bidix iyo midig in loo salaamo naqsado waan u tegi doonaaye laakiin ilaa xadda uu ruuxu gaadhsiinayo salaamo naqsiga siday xadiistu u badan tahay nebigu sal lay slam markuu midigta u salaamo naqsadona xataa yuraa bayaadu khaddihi bimacnaa waxa ruuxu waa inuu gaadho ilaa heer dadku ay arkayaan dhabankiisa ay dadka ka dambeeya arkayaan hadduu bidix tahay iyo hadday midig tahay ayb salaamo naqsiga macnaheedu maxay tahay marka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dad baad salaamaysaa sooma yay yihiin dadkaad salaamayso ya waa dadka kula tukanay dadad kula tukanahaya maxaa yeele fi saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu nebigu yuri sal lay slam uma yusallimu calaa akhiihi man calaa yamiinihi wa shimaalih ah, dadka bidix kaaxiga ama midig kaaxiga kuwaasaa salaamaysa assalaamu calaykum waraxmat ullah dadkan aad ula jeedaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi dadkan aad ula jeedaan oo haddaad keligaa tahayn keliga haddaad tahay laftaada soo bidix lagaama jiro waa lagula ogaay malaaig baa kula jir sooma ah, muminiin malaa'igaa kula jiro sidaas daraaddeed salaamtani dadka lagu wajahayahay waa dadka kula joogay salaamta mudan adal iska laaqiya maaha adal iska laaqiyo manaa iska to ma aha maqsuudkuna waa taa qaabkeen loo salaamo naqsanaya haddii la isweydiiyey culimmada badankood waxay qabaan inuu labada dhinac u salaama naqsado bay qabaan axaadiista kusoo soo aroortay labada dhinac in loo salaamo naqsadana waa mutawaatir aad bay u fara badantahay xadiistaas macna waxaana ku tegey in labada dhinacba loo salaamo naqsado abubakr sidiiq cali bn abi aalib camaar ibni yaasir ibn mascuud iyo taabiciinta qaar ka mid a ah. a'immada waaweynna waxaa maray hawri shaafici axmed isxaaq abu thawr iyo abu xaniife iyo ardadiisa waa madhab in labada dhinacba loo salaamo naqsado oo midig iyo bidixba ruuxuu ku yidhi qolo kaleo culimmada ka mida ah waxay yidhahdeen hal salaama nasibaaba kugu filanba ah, hal mar inaad macnaha waxa wey assalaamu calaykum bisa dhah wa kafa ra'yigaasina waa ra'yi ay culimmada selafka qaarkood bal saxaabada qaar ka mida qabay oo waxaa ka mid a cabdullahi bni cumar anas caaisha salawat lakwac taabiciinta rag badanoo ka mida waxaana qaba madhabka maalik iyo awsaaci oo waxay leeyihin hal dhinac keliya waa in loo salaamo naqsado weeyo hal midbas la yidhahdo macna dliil bay leedahay lafcadtooyin kuma hayaan daliilkeedu waxa weeye laba xadii xadii anas baa warinay oo wuxuu leeyahay kaana nebiy sal lay slam yusalimu tasliimatan waaxida hal salaama naqsibu nebigu salaama naqsan jir oo assalaamu calaykum bas ah xadiidka caaisha sidoo kaleeto kutusayo yani xadiidka anas waxa weeyaan kaana yusalimu tasliimatan waaxida assalaamu calaykum tilqaaa wajhihi yamiilu ila shiq اlymani shayan wuxuu hal salaamo naqsibu salaamo naqsan jir halka salaamo naqsina wejigiisu meeshuu ku aadan yahay ayuu u salaamo naqsan jiray wax yarna dhanka midigta ah dhanka midigtaabuu wax yar isu yara qaban jiray ah, wejigiisa u yara qaban jiray man bimacnaa waxa weyaan assalaamu calaykum ah, assalaamu calaykum bs halkaa inaad sii aado oo muxuu ahaaye dhabankaaga dadku arkaan laazim ah asalaamu calaykum labaad inaad ku celiso beyxda fiirisana laazim ah xadiidka caaishiya anas waa laba xadiis sugan iyaguna waxay ina bareen hal salaama naqsi oo wax yar wejiga dhanka midigtaa loo yara babcayoon lasii fogeyneyn taana labadaa xadiis baynu ka qaadan aimada aan soo sheegnayna way qabaan qowl kaloo saddexaad baa jira oo odhanaya salaamo naqsiga ama labada dhinacba ha loo wada salaamo naqsiga ama wejigaaga keliya u salaamo naqso ama dhanka midigtaa besa ku gaabso assalaamu calaykum base intaad tidhaahdo dhankii bidixdaa ha aadinba intaasuba way bannaan yihin ina haada min alikhtilaafi almubaax waa khilaafka iska bannaano kan haddaad yeeshana waa bannaan tahay kan haddaad yeeshana waa bannaan tahay kan haddaad samaysana waa bannaan tahay kullun sunna ah, kullun sunna dhammaan waa wada sunno maadaama ay sugan tahay ibn mundir ra'yiga wuxuu ka soo guuriyey bacdu culamaai shaaficiya sidaana waxaa doortay sheekh albani caleyh raxmatullah waana sida saxda sida saxda wax weye kulli way sugan tahay hadday kulli wada sugan tahayna maxaan soo barannay ya inaad kolba mid qaadato sooma asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah mar samee asalaamu calaykum iska kac haddii lagu qabsado iska celi waa lagu qabsan maay hadiisa hadday ku asaxdo waa lagu qabsan miyaa looga carar waa banaanta inaadan xaggaba fiirinina asalaamu calaykum intaad tidhahdo wax yar bas Ah, intaba way sugan tahay kaad qaadataba waa sunno waxba maadan bi'inin saas way macnaha ruuxii kugu qabsadana waxaad tidhahdaa sunnada baro e sunnada baro kudha saas way macnaha ayib qaabka marka loo akrinayo iyo waxa la akrinaya taasi waa qaabkii la samayn laha lakin maxaa la akrinaya waxaa la akrinayaa xadiidkan hadda inoo yaalaay labada dhinac markaad u salaama naqsanayso labada dhinacba waxaad u leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu midiga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo bidix ah midigta in wabarakaatuhu lagu darayo hadal kama joogo laakiin bidixda wabarakaatuhu in lagu darayo baa muran ka taaganya in laga murmana waxaa keenay wabarakaatuhuda dhanka bidixda in la raaciyo lafdigaasi waxaa la leeyahay abu daawuudka kuma sugna kutub badanna waa laga waay qaarna waxay leeyihin nusakha abi daawuudka qaar baa laga helay adiga waxaad tidhaahdaba waa sugan tahay waa barakaatu dhanka bidixda in loo dhaho waxaana ku tusaya inay sugan tahay bacdu nusakhi abi daawuudda waa laga helay weliba intaasoo nuskaa laga helay ibni xajar iyo keyrkoodna way sugayaan ziyaadadaasi waxaa kaley ku sugan tahay xadiid cabdirasaaq uu soo saarayna way ku sugan tahay min xadiidi camaar oo mawquuf ah waxyaala xortiga ka mid ah oo sugan ziyaadadaas kadalika waxay ku sugan tahay fii xadiidi ibni mascuud oo ibn maaja iyo ibn xibaan iyo soo saaray ibn khusayme ibn xasmi oo markii duruqdiisa laysu geeyey isagana xasan gaadhay sidaas daraaddeed baa sawaabku wuxuu yahay ziyaadada wa barakaatuhu dhanka bidixda in loo dhahay way sugan tahay sheekh albaanise saxiixu sunani abi daawuudka oo asalka ah shuduud buu ku xukumay sifatu salaati nabiyina wuu taraduday laakiin sida sawaabka wax weye ziyaadadu way sugan tahay wabarakaatu xaggana udha xaggana udha assalaamu calaykum oo midig ah waraxmat ullaahi ku dar wabarakaatu raaci bidixdana wabarakaatu waad ka tegi karta assalaamu calaykum oo midigta waraxmat ullaahi wabarakaatu labadaba ka reeb assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullahi oo midigta bidigta assalaamu calaykum waraxmat oo bidixda intuba way bannaan yihiin intuba waa bannaan yihiin khiyaar baad marka leed kolba inaad mid qaadatana waa sida fiican wa can ilmugiirai bni shucbata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin oo la waajibiyey salaad kastaoo la waajibiyey gadaasheeda wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu daljaddi minka aljad laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu alla mooye waxdahu keligii xaalu yahay laa shariika lahu wax wax la wadaagana aysan jiro cibaadadiisa lalama wadaago baryada iyo kaalma weydiisiga iyo sujuudda iyo cibaadaadka dhammaanteed ilahay lalama wadaago tabaaraka wa tacaala la wadaajintiisuna waa shirku fi lcubuudiya lahu isaga keligiibuu u sugnaaday almulku boqortooyadiiyo lahaansho keligii lahuda jaariya majruurka la hormariyey khabarka la hormariyey wuxuu kutusayaa xasribuu kutusaya kaana iyadoo la yidhi oo kale milkiga iyo maamulka iyo boqortooyadii lahaanshaha isaga unbaa iskale haddaad la wadaajisana iyaduna waa shirkun fi rububiya soma walahu keligii buu u sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad dhammaanteedna isagaa mudan isagaan iskale maxaa yeelay naqsi ma leh meelay ceeb ka gaadho alla ma leh tabaaraka watacaala maxaa yeelay kamaal buu leeyahay naqsi maba laha waa mid midda labaad weeye wax kastoo laysku ammaanoo laysku mahadiyana isagaa bixiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah haddii yani waxa weye laysku ammaano waxsiin haddii laysku ammaano qurux haddii laysku ammaano caqli haddii laysku ammaano cilmi haddii laysku ammaano wax kastoo laysku ammaano yaa bixiyey allah baa bixiyey sooma marka isagaa iskale ammaan dhammaanteed isagay ku dhammaan isagaa iskale ammaan daatiyana waa leeyahayo rabbi tabaaraka watacaala nafsiya ceebi meelna kama gasho wa huwa alla calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey allahuma allahayo laa maanica mid diida limaa shayga acayta aada siisay mid diidaaye mawjuudun maaha wax diidi kara waxaad bixisay ma jiro waxaad addoommadaada siisay cidinama hor istaagi maa yaftax illaahu min raxmatin falaa mumsika laha wuxuu ilaahay addoommadiisa u furo oo naxariisa ciidina ma celin karto ma cid ba hor istaagi karto ciidina ma hor istaagi karto walaa mucqiya mid siiya limaa shaygii manacta aad adigu diidday mid bixiyana isaguna mawjuudun maaha waxaad adigu diidday ood reebtayna cidina kaama soo qaadi karto addoommada ma siin karto saas ma walow ijtamaca alkhalqu kulluhu khalqigoo dhan hadduu isu tago wax rabbi reebay oo ceshaday kama soo qaadi karaan waa mabda aliimaan bilqada wlqadar ayb walaa yanfacu anfici maayo daljaddi midka hodantinimada iyo xoolaha u saaxiiba ma anfacayo minka xaggaaga ka anfici maayo aljaddu anfici maayo xoolihiisii iyo tanaannimadii iyo wuxuu haystay agtaada wax uga tari maayo aljadudaa macnaha waxay tahay faacilkiia daljadina waa mafcuulkii wa walaa yanfacu aljaddu tanaadka iyo fodannimada iyo xooluhu anfici maayaan daljaddi midka u saaxiibka anfici maayaan ninka xaggaaga waxba uga anfici maayan waxbuu tari maayo yacni ilaahay miisaankiisa tabaaraka wa tacaala kuma jirto hebel magac buu lahaayoo taajir buu ahaaye bal isagii jannada iska geeya ama waxoogaa xisaabtaa laga khafiifiyo isagaaba ugu daranba kii taajira xoolo lahaa asagaaba shan boqol oo sano baa xisaabta lala taagnaanaya fuqarada inay sanada hore galeen ogow qolada waxba haysanin hore iyagu kale maxaa laga xisaabin wax weynba ma mareen wax bay heen wax lala xisaab waxoogaa yar bay mareen intiina waa horey ka tagay shan boqoloo sanaa tujaartii la haysanaya xageed shilinka xagee kaasoo xageed ku bixi xisaab weyn marka inay waxuun kuu dhinta mooyaane wax badan kugu beerinaysa magacan iyo boqortooyadan iyo manaasibtan iyo waxani waa uun adduunya lagaga tegi sooma laakiin ilaahay agtiisa miisaankiisu ninkani magac buu lahaa waba ka anfacmas adduunkaysa laga yaabaa inay ku anfacdo oo markii majaalista laysugu tago iyo goobaha golayaasha laysugu tago madaxdaa la hormariyaa sooma iyo ragga xoolahale oo xogaa weji gale iyo meelahaasay wax kaaga tar laakiin ilaahay agtiisa wax kaaga tarmayso keliya waxaa wax kuu taraysaa uun xoolahaagii adduunka aad lahayd wixii aakhare aad geysatay camal aakharuu markaa gelaya sooma dhankaa unbay wax kaaga tar saas man kaana nabigu akrin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dubura kulli salaatin maktuuba salaad kasta oo macnaha waxa weeyaan waajiba gadaasheeda waa akrin jiray salawatu rabbi salawaad ciida ma'suurka ah ee loo baahan yahay in la laazimo haddana adkaartaa markii la akhrinayo waxaa la doonayaa in macnaheeda la tadaburo macnaheeda in la tadaburaa la rabaa keliya isagun carabku intuu kaa bartoon haddaad iska dulduliso oo muxuu ahaaye haddana wixii aad akrinaysa cagsigiisa aad ku dhaqaaqdo markaad masaajid ka baxdaba macnaheedu waxa wey waxaad akhrinaysa mama fahamsanid wuxuu waxaa la rabaa inaadna fahamsanta haddana noloshaada inay saamayn ku yeeshaanoo adkaartan waa adkaar qiimo badan wey wacan sacad ibni waqaasin radi allahu canhu sacad ibni abi waqaas idin qore mise ibn waqaas ibni abi waqaas baan wacan sacd ibni abi waqaasin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly sl rasuulku kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala bihinna kelimaadkanuu ku magan geli jiray dubura kulli salaatin salaad kasta gadaaheed bihina ah, iyaga bihina iyaga kuwe laga wada waa kuwa soo socda damiirku wuxuu u noqonayaa qaaliba waxaa la aqoon jiray bihinada inuu damiirku u noqdo wax lasoo dhaafo lasoo sheegay sooma laakiin marmar bay luuqadda ku banaan tahay wax soo socda in damiirka loo celiyo ayb markaana yatacawadu mid magangaluu ahaa alluu magangeli jiray muxuu ku magangeli jiray bihinna iyaga oo kuwa soo socda dubara kulli salaatin salaad walba gadaasheed waa kuwan marka allaahumma allahayow inii anugu acuudu mid magangacuudu waan magangeli bika adaanku magangeli min albukli bakhaylnimaan kaa magangeli waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun bakhaylnimadu xoolaha keliya ma gasho cilmigay gashaa haddaad intaad wax garanayso aada ayruun muxuu ahaay ku bakayso kutubtay gashaa kutubta hadaad ku bakayso intaad maktabad leedahay dadkiiba loo soo dhowaan waayaba bakhayl baat soma ahlaaday gashaa ahlaaqdana dadka kaga bakayso marka bukligu meelo badan buu galaa muminkuna bakayl ma noqdo ilahay wax laga magangala way tabaaraka watacala waacuudu waan magangeli bika adiga min aljubni fulaynimo fula bayraa ah. oo mahooskiisa ka cararahayo inaad noqoto iyadana wax ilahay laga magangalo lanna ifaatka muminku waxa waa geesi waa jari geesi waa geesinimadiisana waxaa keenaysa yuminu biqadaai illahi wa qadarih soma maa asaabaka lam yakun liyuiaka wamaa akhطa'aka lam yakun liyusiibaka markaad rumaysantaha wax ilaahay kuu qorayna inuusan ku seegaynin wax ilaahay tabaaraka wa uu kuugu talagalayna inaadan waayeyn soo cabsiyo dhan isma daynaysaa markaasaad rumaysan tahay muxuu ahaaye ilaahay cabsidiisa markay qalbigaa gashay kala saarashadiisa inta badan geesinimada halkaasaa laga kasbada midna waa siisma rabbi tabaaraka wa kasabna in badan bay ku timaadaa ee alla tabaaraka watacala adoomada ku waafajiya laakiin dadka qaar baa hooskooda ka carara oo jinku eryadaa jinka ah, soma dadka waswaaska badan mar walba waxa weyaan mudutuul umbaa u muuqata waa baqarka ah, cadowgiisiibuu ka baqi hooskiibuu ka baqi oo wadaad qabri ku jiraa lagu xuuqin ah, wadaad waa hor dhintay oo laagtiisii la dhalay laagtiisii la guursaday xoolihiisii la dhaxlay baa lagu huuqino waxa laleeya haddaan lagu kala turi waa arki doonta nin meyd ka baay meyd ilahay baa idigu dhaari mxuu qabana waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa markaad ilaahay tawxiidkiisa iyo tala ka timaado sida uu culimmadu ay leeyihiin makhluuqa kuwa ugu daciifsan baa ku eryani kuwa ugu daciifsan mudutuushaad ka carri marmarka muminku inuu jabaan noqdo ma wacuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo waa cudwan waan magangeli bika adaanku geli waxaan kaa magan gelayaa min an uradda in la celiyo ilaa ardali lcumuri cumriga midka ugu liita xaggiisa in laga celiyo ardalcumurka waxa weye waa ruuxu markuu intuu duqoobo da-oobo boolashu kala wada furfurtaan cantatabo isku darmado oo uu saxaradii kaayada isku qaso caruur uu noqdo balkaba daranba ardalcumur baan dhaha ilaahay tabaaraka watacaala inta ka horeysa inuu ku dilo adoo xoogaya oo ismaamulaya oo musqushaada gelaya oo shaqaysanaya oo caqligaagu joogo kolley waad dhiban lahay sooma inay geeridu kugu timaadday ku fiicanta laakiin haddii halkaa laguu celiyo waa rafaad dadkiina dhibtay adiguna rafaadda soo saas ma dadkii dhibtay rafaadda adigiina rafaadda dadkiina rafaadis marka nebigu sal lay slm ilahay buu ka magangeli jiray inaan cimrigaas lagu siminoo ka hortii ilahay inay ku timaado wacud waan magangeli bika adaan ku magangeli min fitnati dunya adduunyada fitnadeeda iyo imtixaankeedaan kaa magangelaya fitnada maalkeeda nafta shaydaanka hawada shubahaadka iyo shahawaadka ilaahu fitnadoodaan kaa magangelaya macna adduunkan dhexdiisa fitnada ugu weyne bini aadamka khaasatan dadka muslimiinta waa fitnada xoolaha ah, nabigu sal lay sl xadis ku lahaa ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatii almaal buu nabig sal l slm ummad walba fitnay lahayd waxay ku fitnowdeen fitnada ummadaydana wuxuu waa xoolaha buu rasulku sal alay dadku say isu jecel yihiin markay caydha waxba haysan waad yaabi wadaadada waagii hore dacwada la bilaabay mataqaana caydh bay hayeen intooda badan sooma ama qaraabada lala noolaa ama guryaha kala lagu noolaa dad cayda isaga badnaa way isjeclaayeen waagaas hadda markii la wada xoolaystay oo shirikaadki ugu waaweynaa wadaadadii yeesheen carwarkaas baladuu laba isu keen soma waa kii nabig sal la alay yani waxa weye waxaan idinka baqaya faqri ma laakiin waxaan idinka baqayaa adduunyo in laydinku furo kadibna aad ku tartantaan oo idin halaagtood isnacdaan oo idin halaagto siday ummadihii hore u halaag mar hadday meesha soo gasho waa fasaad kursigii baa laysku layn magacii baa laysku layn xoolihii baa laysku layn xasad baa imaan muxuu ahaye shaydaan baa faa'idaysa laakiin dadku markay baahan yihiin asxaabu rasulilah sal lay slam saasoo kale ahayn ridwan ullahi calayh xaaladdu markay adkayd xaalkoodu dhammaantood mustaqiim bu ah. xooluhu markay yimaadeen say iyaguba sheegahayaan wax badan baa na soo galay bay wax badanoo hore u baa lagu soo biiray khalad wey khatar wey marka waacuudu bika alla waan ku magangeli min fitnati dunya waacuudu waan magangeli bika adigaan ku magangeli min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelaya raba waxaa weriye xadiidka albukhaari baa weriye ah, culimada qaarkood waxay xadiidkan ka dhigeen ehm, tashahudka gadaashiisa iyo salaamo naqsiga kor halkaas duca korfiliya intaan la saama la in ducadan la akriyo qaarna waxay ka dhigeen salaamo naqsiga kadib aan awbana radi alahu canhu tawban waxaa laga wariy qaala inuu yihi kaana wuxuu aha rasulah sal lay sl rsulku wuxuu ahaa idaa goortii insarafa uu ka baxo min salaatii salaadiisa markuu ka gadoomo oo salaada dhammeeyo wuxuu ahaan jiray istakfar allaha mid alle dembi dhaaf weydiista alaaan saddex goor astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah buu saddex goor dhihi jiray wa qaala kadibna wuxuu dhihi jiray allahuma allahyo anta adigu assalaamu midka nabadda abaad ah mid nabadda adagooda nabadda bimacnaa aafa ma haleesho alla tabaaraka watacala ceebina ma haleesho aafana ma haleesho makhluuqay aafiya ceebi ku timaadaa wa minka xaggaaguuna ka ahaadee assalaamu nabaduna xaggaagay ka ahaada wixii nabad aafo inaad ka nabad gasho ama ceeb inaad ka nabad ahaato ka fayoobaato labaduba xagga ilahi bay ka imaadan tabaaragta waad khayr badatay ama tabaaragta waad sara saramartay yaa daljalaali weynida kii u saaxiibka ahayo walikraami iyo karaamaynta allihii weynaa karaameyntana u saaxiibka ahaayo waad saramartay rawa waxa wariya xadika muslim muslim ba wari waxaa ka muuqata xadiidkan adciyadan salaada gadaasheeda ah salaadda marka laga baxaa ducada ugu horraysa waa tan oo ruux markuu salaadda saa uga baxaba waa inuu yidhahdo astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah kadibna wuxuu ku xijinaya allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali wlkraam waxyaalo badan bay ku dardaraan dadka qaar waileyka yarjicu salaam iyo waxyaalo far badan bay ku daran marka intii sunnadu ku timid baa fiican in lagu adkaado ayb waxaa kaloo sugan ducadan inuu nebigu akrin jiray labadan oo saa isu wata intuusan weli soo jeedsanin intuu weli qiblada usii jeedo buu arin jiray markuu soo jeedsada kadib buu adkaarta kale arin jiray waana midda wadaadada qaarkood ka qasantayo ay yidhaahdeen nebigu markuu salaada ka baxa kadib maba fadhin jirin meeshe horay buu ka kici jiray xadiidkan lafdigiisa qaar ku soo arooray oo ah uu sii jeedi jiray intuu intan arinay labada markuu ariya kadibna uu soo jinjiray bay sababu waa intuu sii jeedan intan u jiray kadibna waa soo jeesan jiray oo fadhigu adkaarka kale nabigu ku arinsan jiray salawatu rabbi waslamu aleh saas daraaddeed baa saxaabadu maalinkii markuu salaada intuu ka baxay uu si degdega ku kacay oo saxaabada ka tiltilaabsaday somayna la yaabin waan la yaabin nabiga salawatu lanna caadadiisa maaji caadadiis waxaan jiri salaada markuu ka baxo inuu fadhiisto adkaarta akriyo nebigu salawaatu rabbi waslamu aleh waxaa kaloo jira xadii kale oo uu leeyahay cabdulahi bn cabaas radi la anhu fi saxi buhari bu ku yala waan u salaadu inay dhammaatay waxaan ku garan jirnay takbiirta soma takbiirtaan ku garan jirnay halkaasay dadka qaarkood waxay ka qaateen in salaadda marka laga baxo la yidhahdo allahu akbar inta badan waxaan ku arkay muxuu ahay walaalahan subiyiinta ehe mxuu ahay ugaandhiyiinta ugaandhiyiinta iyo qoladan reer saaxilka ah, macnaha suniyiintaba inta badan baad arkaysa markay salaada ka baxaan allahu akbar buu leey marka kadib adkaarta akrinaya xadiidka cabdullahi bni cabaas bay marka cuskanayaano salaada in laga baxay waxaanu ku garan jirnay takbiirta laakiin xadiidku nas kuma aha salaada markuu sa uga baxaba inuu allahu akbar dhihi jiray kanaase wuxuu nas ku yahay salaada markuu sa uga baxaba inuu dhihi jiray astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saas maana ayb nabigu sal lay wasalam marka akhrin jiray salaadda markuu ka baxo kadib sida kuwan haddaan soo marnay qaar ka mid oo kale lama hayo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ducooyinka markuu nebigu akhrisanayey iyagoo aamiin yidhi oo intay gacmaha taageen rasuulkuna duceeyey salaadda gadaasheeda ayaguna ay aamiin dhaheen arrintaasina waa bidco aan rasuulka ka sugnayn saxaabadiisana aan ka sugnayno dib laga keena imaamku hadduu dadka tujiyo salaadiina dhammaato imaamka iyo dadka wax isugu xidhan ma jirto ruux walba adkaartiisa isaga akhrisan hadduu ducaysan ducaysan markuu doono tegiyo kici xilli ma jirto imaamku dadka intuu iska haysto un ducadiisa ay sugaan kadibna uu u duceeyo hal mar la wada kaakaco waa bidca muxdataba duca ahaan bacda salaa way soo aroortay oo ducooyin fara badan baa soo arooray laakiin waxaa la diidan yaha waa hay-ada iyo qaabkan jamaaciga ee imaamkuna ducaynayo dadkuna aamiin leeyahy sida masaajidda qaarkood aad ku arkaysaan arrintaasi wax sugan maa ayb hadday sugan tahay jiri lahaydna nebigaa laga helilaa salawatullah waslam soma imise sanuu nebigu saxaabada tujina hal mar hadduu kusoo jeesan loo ducayn lahaa soo lama soo guuriya waa la soo guurin laha saas wa khayru lhadyi hadyu muxamed sal lay slam mar walba hadyigii ariiqii nebigu wuxuu ka tegeyna ka tag wuxuu sameeyeyna samee markaasaad sunni tahay laakiin inaad bidcada qasato kadibna aad tiraado ahlusunna waljamaca annagaa dhaha weyn kullun yaddaci wasla bileyla in walba waxaa iska sheegan kara laakiin sunnada waa inay kaa muuqato dhaqankaaga iyo ficilkaaga iyo mucaamalaadkaaga ka muuqato markaasaad sunni tahay markaasaad sunni tahay sax macnaha ayb an abi hurarata radi alahu canhu can rasuli lah sal l rasulka waxaa laga warin qaala nabigu inuu yidhi man sabaxa ruuxii tasbiixsada oo alla nasaha dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex goor oo waxamid allaha allana mahadiyo um, yani u mahad celiyo ammaana alaaan waalaaiina soddon iyo saddex goor oo wakabara allaha alla weyneeyo allahu akbar yidhaahda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex goor fa tilka taas tiscun wa tiscuuna waa sagaal iyo sagaashan wa qaala yidhaahda tamaama almiati boqolka dhammaystirkiisana yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufirad waa la dhaafi khataayaahu gafafyaalkiisi iyo dembiyadiisii baa la dhaafi walow kaanad haba ahaato gafafkaasi mitla zabadi albaxri badda xoorteeda ama abuurkeeda xataa dembigiisu qiyaasta badaha abuurkooda iyo xoortooda haba la ekaadee waa loo dhaaf waxa wariye muslim muslima wey saas bimacna ayib bimacnaa waxa weeye adkaarta bacda asala mashruuca bay ka mid tahay nebiguna muusan ka tegi jirin salawatu rabbi waslamu caleyh ayib laba siiqabana waa loo dhihi karaayo inaad subxaan allah subxaan allah subxaan allah soddon iyo saddex goor dhahdo alxamdu lilah alxamdu lilah soddon iyo saddex goor dhahdo allahu akbar allahu akbar allahku soddon saddex goor dhahdo laa ilaaha ila allahuna markaas aad ku buuxiso waxaa kaloo heli kartaa inaad tidhahdo subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar waa mid sooma subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar waa mid sidaasaad soddon iyo saddex ku gaarsanaysa bimacnaa saddexdoodabana waad israacin kartaa mid midna waad u akrin karta kullu dalika jaais lanna waxaa ku ruboobaya sabax allaha alaaa waalaaiin waxamid allaha alaaa waalaaiin wa kabar allaha alaaa waalaaiin labada qaabba way ku rumoobaysa labada qaabba saxbay ku tahay macnaha ayib wa fii riwaayatin ukhra riwaayo kale waxaa ku sugan ana atakbiira allahu akbartu arbacun waalaauuna soddon iyo afar inay riwaayatin ukhra oo min xadiisi abi hurayra baa laga fahmaya hadda laakiin bacdu lmuxaqiqiin waxay leeyihiin min xadiisi abi hurayra kuma imaanine saxaabo kale xadiidkood buu ku timid in allahu akbarta laga dhigo soddon iyo afar oo markaa waxay noqonayaan boqol sooma saas taana iyadana waa mashruuc taana waa mashruuco waa la samayn karaya ayb marka adkaartaaso dhan waxay tilmaamayaan ruuxu markuu salaada ka baxo kadib inuusan iska boodin fakharaja saracaan naas xadiiska dulyadayn baan ugu tegi doona dad waxaa jira sidoodaba salaaduba ay culays ku tahay assalaamu calaykumta imaamku marka ugu horaysa u dhaho ta dambe inayna sugin baa dhci karta kabahaaba lasii boogahayaa ah. masaajidda soomaalida arkan marka la soo galahayana iridahoodu dadka way qaadaan iskuma celiiliyaan alilah amr markay salaadu dhamaato masaajidka laga baxahayana iridii dadki waa deeqila maxaa ah. eryanaya dadkan ba idinla tahay ninkii xariifka dabada ka wada inay masaajidka soo gelidiisa ka soo daahaanna isagaa ka shaqaynaya markay saa salaada uga baxaan inay yaacaanna isaga marka waxaa la doonaya ruuxu inuu dego oo fadhiisto oo adkaarta akristo oo dhammaysto oo yani waxa weyaan meeshoo nafisaad bixi soma lama faaidaysoo kuma jirto haddii kale haddii lagu jeesiibo adigoo meeshaa cidhiirigaa sii socdo nina ha eedin fakharaja sarcaan naas adaa degdegay sooma marka adkaarta akriso iska kaadso tartiib haboodin saas manaa ayb oo xageed ka heli kartaa in dunuubtaadii laguu dhaafo iyo wii macnaha waxa weye intay dooniba ha ekaatee waxay kaa ku sinayd inaad wax yar fadhiisato adkaartaa aad akrido soo dadkaasi marka khasaaro weyn ma jirto aa hala fadiisto wa weyn mehe wax weynoo ku dhaafi ma jiro haddana kaaga tarta inaga dhibbayna haysta waxa weye hadduu ruuxu shaqo iyo adduunye iyo wax weyn u orday waxbay ahaan lahayn saag u gananyah u ordahayo markuu masaaj ka baxo jidka dhanka kaleu istaagi meeshaasu cabaar taagnaan wuu sheekayn wuu hadli waxaa laga yaabaa nusasac inay ku marto isagoo masaajidka ag taagan adkaartiina ka teg sunnooyinkii salaada kadib ka teg meeshaasuna taaganya so khasaaro weyn maa khasaaro weyn waa walaahowga iyo tiiha dadka maanta haysta ka mid marka hala fadhiyo adkaarta alhafisa tartiib wacan mucaadi bni jabalin radi allahu canhu ana rasuula sal ly sl rsulku qaala lahu wuxuu ku yidhi usiika waxaan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow usiika waan kuu dardaarmi yaa mucaad mucaad waxaan kuu dardaarmi laa tabacanna ha ka tegin dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda ha ka tegin an taquula inaad tidhaahdo allaahuma allahayow acinnii ii kaalmee calaa dikrika xuskaaga korkiisa iigu kaalmee wa shukrika shukrigaaga korkiisa iigu kaalmee inaan ilaahu ku xusana iigu kaalmee inaan kugu shukriyo nicmadaad isiisa ka shukriyana iigu kaalmee wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeedana ilaahu igu kaalmi waxaa laga wadaa cibaado wanaagsanoo saxsan inaan oo ikhlaas iyo mutaabaco loola yimaado sax taana ilaahu igu kaalmi rawahu waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey abu daawuud abu daawuudna wariyey wanasaa-iyu nisaa-ina waa wariyey bisanadin buu ku wariyey qawiyin oxoog hadda sidaasuu xaafidku yiri bisanadin qawiyin laakiin nasaa'ij afkaarka fii takhriiji axaadiid aladkaar uu ku saxiixinaya xaafidku xaakim calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay laakiin ibn xajar baa labadaba tacqiibiyo wuxuu ku yidhi xadiidku leysa calaa shardi shaykhayn waa saxiix laakin leysa calaa sharihima ayib waxaa kaloo saxiixinaya xadiidka sheikh ibnu baaz aleyh ramat ullah washekh albani culimada sunada way saxiixinayaan xadiika marka waa xadiis sugan ilaan haddaan ilaahay kuu kaalmaynin tabaaraka watacaala oodan kaalmadiisa helin waxba kuuma suroobi karaan soo saas ma saas daraaddeed baa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin say leeyihiin shekh imaam taymiya ibnu qayimi isticaanada iyo cibaadadu intaasoo aayadoodu qur-aanaa isdaba dhigay leanna adduunkaagii aakhiradaada midna ilaahay kama kaaftoomi karo hadduusan kuu kaalmaynina waxba kuma suroobi karan sosma hadduusan kuu kaalmaynin isagu uusan ku waafajinin oo muxuu ahay ku tusin oo waxba kuma suroobi karan saas macna wa can abi umaamata radi allahu canhu abi umaama waxaa laga wariy qaala ibnu qaala rasul lah sal l sl rsulku wuxuu yihi man qara'a ruuxii akhriya aayat alkursiyi aayadda kursiga aayatulkursi waxaa loo yidhi kursiga iyaduu ku yimid sooma wasica kursiyuhu samaawaat markaas meeshaasaa magaca looga bixi aayat alkursiyi ruuxii akhriya dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin oo la waajibiyey waxaynu ka hadlayno waa salaada waajibka salaadaha sunnada gadaashooda adkaartani ma soo aruurin salaatuleyl baa tukatay markaasaad adkaartii salaadaha waajibka gadaasheeda akriday ama duxaad tukatay salaadii baqinka markaasaad akriday meelahaasi kuma soo aruurin waa salaadaha waajibka waxa laga hadlay macna ayib dubura kulli salaatin maktuubatin salaad kastoo la waajibiyey gadaasheeda ruuxii aayaatilkursiga akhriya lam yamnachu kama reebayo ruuxa min dukuuli ljannati jannada gelitaankeeda kama reebayo ila almowtu geeri mooye inuu janno galo waxaa ka xigta uun geeri baa ka xigta bimacnaa maxaa laga wadaa hadduu geeriyoodo jannadu waa toos isagiiyo jannada wax kala teeri kara ma jiro markaa rawaxa waxaa wariye xadiidka annasaa-iyu baa wariyey sunanka kumuusan wariniye fii camali ilyowmi walleyla buu ku wariyey inuu qaydinaya xaafid fii camali ilyowmi walleyla ku qaydigiyuu ku wariyey wasaxaxahu waxaana saxiix xadiidka ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey mundiri mundiri baa saxiixiyey waana xadiidku waa xasan bay culimada qaarkood leeyihi waxaana u markhaati kacaya xadiid dabaraani uu soo saaray can ilxasan ibni caliyin radi allahu canhu wuxuu yihi rasulku sal lay slam man qara aayat alkursiy aayat alkursiga ruuxii akhriya fii duburi asalaati almaktuuba salaada waajibka gadaasheeda kaana fii dimmati illaahi ila asalaati alukhra ammaan ilaahay buu ku jiraa inta salaada kale laga gaadhay ammaan ilaahay iyo cahdi ilahay buu ku jira alla ilaashanaya inta uu salaada kale ka gaadhay xadiikaasi rijaalu laa basa bihim waxaana sanadkiisa taxsiiniyey haytami iyo mundiri iyo dimyaai laakiin nawowi wuu daciifinaya xadiika xasan ibn caliyin abraani soo saare man ayb wazaada wuxuu ziyaadiyey fiihi xadiidka dhexdiisa wuxuu ku siyaadiyey aabaraaniyu abaraani wuxuu ku siyaadiyey waqul huwa allahu axad wuxuu yidhi ruuxii aayatilkursiga akriya iyo qul huwa allah buu ku daray siyaadada marka dabaraaniyo qolwallaha sanadkeedu haysami wuxuu leeyahay waa jayid laakiin siyaadadaasi waa shaad siyaadadaasi waa shaad bal waa munkara waa munkara sababta waxa weye sanadkeeda waxaa ku jira in la yidhahdo muxamed ibnu ibraahim ibn alcalaa oo daciif isagoo daciif ah haddana hadduu siqaadka khilaafo maxaa la dhihi jir ya shaad lama dhao shaadka waxaa la yidhahda waa mukhaalafatu hiqa liman huwa awsaq minhu laakin mukhaalafatu daciif liman huwa awsaqu minhu aw lihiqati aw ilaxfad maxaa la dhaha munkar waay markaas sooma saas daraaddeed ziyaadada qul huwa allahu waa munkar ma sugna xadiidku aayatulkursi uu ku sugan yahay oo xasan ku yahay wazaada wuxuu ziyaaday fiihi abraaniyu qul wallahu axad marka iyadu ma asixin ayb xadiidka waxaa saxiixiyey qaybtiisa hore oo culimada saxiixisay ka mid a ibn cabdilhaadi iyo adiyaa fi lmukhtaara iyo ibn xajar iyo keyrkood ayib waxay radinayaan oy aada u radiyeen oo u fogeeyeen ibnuljawzi alcalaama ibnujawzi caleh raxmatullah ba wuxuu ku soo arooriyey xadiidka mawduucaadkiisa oo wuxuu yihi xadiidka ayatulkursigu waaba mawduuc waa been abuurad buu yidhi aad baa loo radiyey ibnujawzi hadalkaas xadiidkuna waa xadiid xasan ah wabittaali aayatulkursigu waxay gelaysaa adkaarta la akriyo salaadaha gadaashooda ulwaluu kuma jira miyaa iyada may qulwalaha iyo qul acuudu birabbi falaq iyo birabinaas way ku jiraan xadiidkan qulwalaha ku sheegidda lagu sheegay baan sugnayn mooye laakiin axaadiis kaley kusugan yihin axaadiis kaley ku sugan yihiino salaad kasta gadaasheeda in la akhriyo akriyo suuratulikhlaaska iyo soo ma khaasatan bacda salaati almaqrib iyo salaadda subax gadaasheeda saddex saddex goor baa la akhriyaa salaadaha kalena marmar sidaasna xadiis kale ku sugan hada wabilahi tawfiiq sal llahuma slm cala nabiyina muxamed wcala alihi saxbi waslem